bsm illaahi الرaxmn الraxim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu qala اlmualifu raximah اllahu tacaala annowcu الsaabicu wاlarbacuun nooca afartan iyo toddobaad macrifatu man lam yarwi canhu ila raawin waaxidu min صaxaabiyi wataabiciyi wagayrihim baabkan wuxuu baab yahay ama noocan uga hadlayaa macrifatu man lam yarwi canhu qofka uunan ka warinin in la ogaado ilaa raawin waaxidun hal raawi maahana cid kale min saxaabiyin ah wa taabiciyin ah iyo wagayrihim qofkii uu hal qof keliya ka wariyo hal arday bis buu leeyahay ama saxaabi ha aada ama taabici ha aada hadduu saxaabi yahay mashaakil maba leba oo arrintaa waxna umaba dhibayso haddii uu saxaabi uunan ahaynna haddii la tawhiiqiyo waxma dhibayso oo tawhiiq iyo uu helo haddaan la tawhiiqinin laakiin muxuu noqonaa majhuulu lcayn ayib haddii marka idaa rawaa canhu raawin faqad walam yuwahaq fa huwa lcayn ayib ayuu noqonayaa horaan usoo marnay marka qofkii hal qof keliya uu ka wariyo macnayeedu maahan inuu majhuul iska yahay ma aha waa inaan la towhiiqinin baa ugu jirta walimuslim ibni alxajaaj musanafun fi dalika muslim wuxuu leeyahay kitaab arrinkaa uu ka alifay alwuxdaan ayaa la yidhaahdaa waa madbuuc kitaab yar waay ilaa labaatan iyo afar safxo meelahaas ah ayb dabca xajariya ayaa la daabacay fi lhindi majmuuco isagoo ku dhex jiro tafarada caamiru marka mihaal low bixinaa marka ayb faa'iidada marka baabkan ku jirta yacnii noocan faa'iidada ku jirtaa maxay tahay macrifatu lmajhuuli qofka majhuulka in la garto waraddu riwaayatihi riwaayadiisa markaasi loo radiyo ilaa inuu saxaabada ka mid yahay maahani ama tawhiiq ou hela maahani ayb tafarada caamirun ishacbiyu wuxuu la gooni noqday can jamaacatin jamaaco ayuu kala gooni noqdo min asaxaabati ka mid ah minhum caamiru bnu shahrin ayaa ka mid ah anaa caamiru bnu shahrin hal nin keliyaa ka wariyey waana shacbi caamir bnu sharaaxiil wa curwa ayb wa curwatu bnu mudarisin curwatu bnu mudaris aطaa'i saxaabigaasna shacbi keliya ka wariyey wa muxamed bnu safwan alansaariy wa muxamed bnu sayfiy alansaariyu waqad qiila inahumaa waaxidunna waa leeri wasaxiixu anahu mahnaani waa labo raggan oo dhan marka saxaabadan shacbi keliya ka wariyey wa wahbu bnu khambash wa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa harim bnu khambash aydan isagana sidoo kale shacbi baa kala gooni noqday watafarada saciid bnu lmusayab ibni xasn biriwaayati can abiihi saciid bnu lmusayabna aabihii keligiisaa ka wariyey musayab ibnu xasn xadiidkii fii wafaati abi aalib ku saabsana iyo kii kale ee ku saabsanaa imaamu lbukhaari kitaabuladab uu ku keenay asmaada markuu ka hadlayay oo awowgiis waa tii uu yidhi magacan magacaa xasni bal anta sahlun markaasuu wuxuu yidhi magacana hooyaday ii bixisa waa kii ku diiday oo markaas uu yidhi maa zaalat alxusuunatu fiina ayb isaga saciida aabbihiis ka warinaya aabbihiisna wuxuu ka warinaya awowgiis wakadalika xakiimu bnu mucaawiyata bni xaydata can abiihi buu kala goonin noqday wakadalika shutayr ibnu shakal ibni xumayd can abiihi wa cabduraxmaan ibnu abi leyla can abiihi ayb wakadalika qaysu bnu abi xaazimin tafarada wuxuu la gooni noqday biriwaayati can abiihi aabihi inuu ka wariyo wa can dukayn bni saciid almusani wa sunaabix bni alacsar ayuu ka wariyey sunaabixada marka waa sunaabix bni alacsar iyo cabdullaahi sunaabixi iyo way badnaayeen qaarna taabiciinay ahaayeen qaarna saxaabay ahaayeen ayib eh, bulqiini baa kitaab ka qoray uu leeyahay tamyiizu eh, kitaab sunaabixada ka qoray iyagaas marka kala saarsaarkooda iyo kitaab weyn uu ka qoray ayb ariiqat lwaadixa saasoo kale fi tamyiizi sunaabixa ayaa la yirahda wa sunaabix bn اlacsar wa mirdaas ayb wa mirdaas bni malikin اlaslamiy wa kulu haaulaai kuwan dhammaantood saxaabatun wa intan oo dhan qaala bnu salaax masalow marka soo dhex geliyey wuxuu yihi qaala bnu salaax waqad iddaca alxaakimu xaakim wuxuu sheegtay fi likliil ana albukhaari kitaabkaas ana albukhaariya iyo wa musliman lam yukharijaa fii saxiixayhima ma aynan ka soo saarin shay-an wax min hada alqabiil oo noocan ah qabiilkan ka hadlayna marka kee waayo nooca aan ka waramayno yacni wuxuu leeyahay bukhaari iyo muslim qof hal raawi keliya leh waxba kama aynan soo saarin ibnu xajar marka wuxuu ugu tawjiihiyaa mararka qaar waxaa laga yaabaa inuu ka wado fii gayri saxaaba saxaabada keyrkood qof aan saxaabi ahayn oo hal nin keliya hal raawi keliya leh bukhaari iyo muslim ma aynan ka warin sharduhum fi saxiix sharduhumaa fi saxiix saas maaha qaarna waxay yidhaahdaan cumuumkaasay ku wadaan markaasay naqdiyaan sida hadda u keenayo qaala wuxuu yidhi waqad unkira dalika calayhi waa lagu inkiray wanuqida waana la buriyey bima rawaahu lbukhaariyu wa muslimu can saciid bni lmusayab can abiihi waaba kan xadiidkaas bukhaari muslim ba waa wariyeen walam yarwi canhu hayruhu hayrkiina saciid hayrkiis kama warinin musayab fii wafaati abi aalib xadiidkii ku saabsanaa warawa albukhaariyu min طariiqi qays bni abi xaazim can mirdaas alslamiy xadiida yadhabu asaalixuuna alwalu falwal kitaaburiqaaqu ku wariyey ayb xadiidkaasna marka mirdaas hal raawi keliyuu leeyahay waana qays waana bukhaarina waa ku jira wa biriwaayati alxasan can camr bni taklib walam yarwi canhu gayruhu xadiida inii la ucطi rajula wagayruhu axabu ilaya minhu ayb zakada iyo meelahaasu kusoo saaray warawaa muslimu xadiid alaqar almusani inahu la yuqaanu calaa qalbii walam yarwi canhu gayru abi burdata aqarna abu burda keliya unbaa ka wariyey waxadiida rifaacata bni caamir walam yarwi canhu gayru cabdillaahi bni saamit wa xadiida abi rifaaca walam yarwi canhu gayru xumayd bni hilaal alcadawi wagayru dalika cindahumaa laakiin intaanu dhan waa saxaabo dhib male awal maa saxaabiga haddii la yaqaan iyo haddaan la aqoonin mar walba saxaabigu isagu waa asaxaabatu kulluhum cuduul marka shardiga waxaa laga yaabaa wixii saxaabiga ka sokeeyo inuu ka wado xaakim uma qaala bnu salaax wa haada masirun minhumaa arrinkaas marka waxaa weeyaan buu yidhi masiir iyo yani ay u ahaanayaan minhumaa min albukhaariyi wa muslimin xaggooda ilaa annahu tartaficu ljahaalatu jahaaladu inay ku kor noqonayso can iraawi raawi ay ka kor noqonayso biriwaayati waaxidin canhu hal nin oo ka wariye bes ibnu salaax mas'alo kalau kasii istimbaado wuxuu leeyahay arrintan waaba bukhaari iyo muslim waxaa laga qaadanaya inayba qabaan qofkaba jahaalada inay uga kor noqonayso hal qof hadduu ka wariyo yacni hadday haddii raawi uu ka wariyo biriwaayati eh, eh, waaxidin canhu laakiin dadkan hadda la sheego dhan waaba saxaababa ma ayaga jahaalo xaggay ka soo geleen qultu ibnu kathiir wuxuu yidhi amaa riwaayat alcadli qofka cadliga riwaayadiisa can shaykhin uu ka wariyo sheekh fahal hiya tacdiilun am laa bimujaradi riwaaya tacdiil ma la dhihi karaa horaan usoo qaadanay tacdiilku wuxuu ku sugnaada laba qof hal qof cala saxiix hal qof hadduu taskiyeeyo oo asbaabuljarxi watacdiil yaqaano waa la aqbalay ayib meeshan laakiin waxay tahay hal tahbutu alcadaalatu biriwaayati raawin waaxidin hal raawi inuu ka wariyo qofkan cadaalad ma ugu sugnaane tacdiil ma noqone fii dali am laa mise maya fii dalika khilaafun mashhuur ayaa ku jiro haaliuha haaliu alaqwaal mar haddii uu thalith sheego laba qowl oo iska soo horjeeda ku laaban meesha qowl oo almancu mutlaqan oo maya dhahayo iyo qowl dhahayo waa ku sugnaanaysaa mutlaqan iyo mid thalith oo tafsiil uu ku jiro thaalithuhaa in ishtarata sheekha warinaya hadduu shardhisto alcadaalata cadaalad fii shuyuukihi shuyuukhdiisa uu ka warinayo uu ku shardhisto sheekh aan agtayda cadaalad ka ahayn kama warinayo hadduu yidhaah ka maalikin wa naxwihi <coughs> maalik iyo kale waaye fa tacdiilun arrintaa waa tacdiil wa ilaa haddii kalena falaa maya marka tacdiil waa dhici kartaa cinda yacni raawigaas ama sheekhaas agtiisa laakiin tacdiil guudoo la aqbalo ma aha oo imaam maalik laftirkiisa waxaa laga wariyey waxaabuu isagoo haddana sidaa yiri buu ka wariyey dad wax ku jiraan waxaaba ka mid a ah cabdilkariim aljazari ibn abilmukhaariqa waa ka wariyey ka kalena waa ka wariyey imaam maalik laba cabdilkariim aljazari iyo cabdilkariim aljazari baa jira mid waa daciif muqadamada muslim iyo ku jira saan filay haddana maca daalika wuu ka wariyey imaam maalik marka waxay ku tusee in wax ku jiraan ayb sufyaan iyo shucba iyo iyaga laftirkooda saasoo kale sheegeen haddana maca daalika waxay ka wariyeen jaabir aljucfi iyo kale marka sheekhu riwaayada uu ka wariyaa sheekh tacdiil ma noqonayso isaga agtiisa waa laga yaabaa hadduu sidaa shardistay inuu u haysto qofkaasi inuu yahay qof mucaddal ah agtiisa ayib waidaa lam naqul haddii aanan dhihin inahu tacdiilun waaba tacdiil falaa taduru jahaalatu saxaabiyi saxaabiga jahaaladiisu waxba ma dhibayso lianna oo laga jaahil yahay isaga liannahum kullahum maxaa yeeley iyaga dhammaantood cuduulun waaye bikhilaafi gayrihim geyrkood marka sidaa maaha iyaga marka intaan lasoo sheegayna hadda waa saxaabo falaa yasixu ma ansaxayo ma stadalla bihi shaykhu abuu camrin raximahu llah abuu camr ibnu salaax mas'alada uu u deliishaday oo bukhaari muslim inay raggan ka wariyeen ayuu u deliishaday raawi bimujarad riwaayadiisu hal qof uu ka warinayo inay tacdiil tahay ayb ama iyaga agtooda bukhaari iyo muslim agtooda ay saa ka tahay ma keenaysa leanna kuwan waa saxaabuu leeyahay lianna jamiica man taqadama dikruhum dhammaan dadkii uu soo hormaray dikrigooda sheegitaankooda saxaabatun waayo wallaahu aclam wa ama taabicuuna taabiciinta faqad tafarada xamaadu bnu salama can abilcusharaa addaarimiy ayuu kala gooni noqday can abiihi bixadiidi amaa takunu adakaatu ila fi labba faqaala amaa low طacanta fii fakidiha laajza'a canka ayb hadaad ka durto bowdada waa kaa gudi lahayd ayb ninkaa marka abulcusharaa xamaad ibnu salama keliya ka wariyey ayb abulcusharaaga marka isaga laftirkiisa a laysku khilaafay xaafid ibnu xajar talkhiisulxabiirka eh, xadiidbu wuxuu ku cileeyey bijahaalati abilcusharaa ninkan ayb marka jahaala inay ku jirto wa yuqaalu waxaa la leeyahay ina zuhriya zuhri tafarada can nayifin wa taabiciyan labaatan iyo dhowr taabici buu kala gooni noqdo isaga bis uu ka wariyaa wakadalika tafarada camru bnu dinaar wahishaam bnu curwa wa abuu isxaaq asabiiciy wa yaxya bnu saciidin alansaariy can jamaacati min ataabiciin marka taabiciintaas haddii la towhiiqiyo bis waay jahaaladii waa ka baxeenoo towhiiqay uga baxeen haddii laakiin aan la towhiiqinin waxay ku jirayaan marka jahaalat lcayn ayb wa qaala alxaakimu waqad tafarada maalikun maalik wuxuu kala gooni noqday can zuhaa'i cashratin toban dad ku dhowdhow min shuyuukhi lmadiinati lam yarwi canhum kayruhu isaga keyrkii kama warinin dadkaas annawcu thaamin walarbacuun nooca afartan iyo sideedaad macrifatu man lahu asmaa'un mutacadida qofkii asmaa' kala duduwan leh in la ogaado faa'iidada ku jirtaana waxay tahay waxaa la garanayaa tadliiskii baa la kala fahma lanna tadliiska markaan kasoo warramayna laba nooco u qeybsama tadliisu lisnaad iyo tadliisu shuyuukh tadliisu shuyuukha wuxuu ahaa in sheekha magac loo aqoonin iyo mararka qaar lagu sheego meeshaas markaa de waa lagu sirmi karaa tadliiska baa laga yaaba in lagu dhaco haddii marka laakiin la yaqaan magacaan nin kale oo magacaan leh oo magacaan leh hal nin un keliya inuu yahay ninkaasna xukunkiisa la ogyahay waa laga badbaada fayadunu bacdu nnaasi dadka qaar waxay u malaynayaan annahum ashkhaasun inay yihiin ciddatun tiro badan ow yudkaru bibacdiha ama qaarkeed baa la sheegayaa ow bikunyatihi baa lagu sheegayaa fayactaqidu wuxuu u malaynaya o ictiqaadinayaa man laa khibrata lahu qof aan khibro lahayn annahu hayruhu ninkii inuunan ahayn oo nin kale yahay wa akaru maa yaqacu waxa dhacayo daalika kaagaas a kan ugu badan min almudallisiinu ka dhaca yuqribuuna bihi cala annaas dadka ayay ku iqraab geliyaan ayb fayadkuruuna rajula qofkay sheegayaan bismin magac laysa huwa mashhuuran bihi caan uunan ku ahayn aw yukannuunahu ama waa u kunyaynayaan liyubhimuuhu say u qariyaan calaa man laa yacrifuhaa qofkan garanaynin uga qariyaan wadalika kahiirun wqad صنف الxاaفظ cabdالغني بن سacيid الmصrي fي dalika kitaaban iضاx اإشhkaal ayaa la yihah waصنfa الnaasu dadku waxay alifeen kutub اlkunaa kunyooyinka kutubta ku saabsan si qofka kunyada marna kunyaa loogu yeeraa marna magac laba qof saadan ugu malaynin bukhaari baaba mararka qaar isticmaalo mar wuxuu leeyahy xadaثnي الxakmu بن naafic marna wuxuu leeyahy xadathanii abulyamaan marka abulyamaan iyo alxakamu bnu naafic waa isku mid haddii aadan kunyada aqoonin laba nin baa u malaynaysa wa fiihaa irshaadun ayaa kutubtaas ku sugan irshaad iyo toosin ilaa xalli mutarjami haada albaab baabkankan loogu tarjamaayo furfuriddiis oo yacni inaad xalkiis ayaa ku sugan ayay kutubta kutubulkunaa ay kugu hanuuninayaan wa min amhilati dalika waxaaba ka mid a ah maxamed bnu saciidi maxamed bnu saa'ib alkalbiy wa huwa daciifun laakinahu caalimun biاtafsiri wa faminhum waxaa ka mida ah culimada man faminhum waxaa ka mida ah man dadka isaga ka warinayo man yusarixu bismihi haada kuwa magaciisaan caddaynaya maxamed bnu saa'ib dhahaya wa minhum waxaa ka mida man yaquulu xamaad bnu saa'ib wa man yukaniihi nadr qaar waxay leeyiin abunadr wa minhum man yukaniihi biabi saciid abu saciid nadr xamaad bnu saa'ib maxamed bnu saa'ib waa lagu wareerayaa marka qaala bnu salaax wa huwa aladii yarwi canhu waa kan uu ka wariyey cadiyat alcawfiyu atafsiira tafsiirka muhiman isagoo moodsiinayo anahu abu saciidin alkhudriy inuu yahay marka culamada qaar waxayna riwaayaadkiisa tafsiirka catiya can abi saciid hadday tafsiir iyo meelahaas ku soo araaroorto ama tafsiir keyrkiisa xataa cillo waay oo cadiyat alcawfi ninkan waa marka uu yidhaha can abi saciid tadliisuu samayna abi saciidkana wuxuu ka wadaa kan maxamed ibn saa'ib alkelbi waxaana loo malaynaa inuu yahay abu saciidin alkhudri ayb <coughs> waa ninka warinaya xadiidkan allahuma inii asaluka bixaqi saa'iliina xadiidkan tawasulka loo deliishada atawasul biljaah oo nebiga yani wuxuu yidhi eh, masaajidkay marka u baxaayo allaahuma inii asaluka waxaan kugu su-aalanaa bixaqi saa'iliin dadkaas saa'iliinta wax ku weydiisanayo jaahooda iyo xaqooda saasay ku fasiraan marka xadiidku caiya can abi saciid haddii uu ansaxo xataa xaqu saa'iliin waa maxay alla uu u ballan qaadayna an yujiibahum inuu ajiibo waayo magacyada allana mujiibaa ka mid a almujiib rabbi waa mujiib marka waxaa lagu tawasulay waa sifo ilaahay leeyahay oo inuu dadka ducada ka aqbalaayo wax markay tawasul biljaaha iyo ma soo gelayo qaala bnu salaax wakadalika salim abu cabdillaahi almadani almacruufu bisabalaan ayaa la mida alladii yarwi can abi hurayrata ka warinaya yansibuunahu fii walaa'ihi welihiisa waxay u nisbeeyaan ilaa jihaatin mutacadida meelo badan jihooyin badan whada kahiiru jiddaa aad buu u badan yahay kan watadliisu aqsaamun kahiiratun tadliisku waa qaybo badan kamaa taqadama soo marnay annowcu taasicu walrbacuun nooca afartan iyo sagaalaad macrifatu lasmaai almufradati asmaada mufradada in la garto asmaa mufrada waxaa laga wadaa waa magac aan sami qabin wax samia ah maban hal qofaa ku magacaaban isagoo kalena maba la helaya riwaayaadka ama kutubulxadiis ma lagu arkaayo ma fahamteen mufradada marka kaas walkunaa iyo kunyooyinka mufradada ah allatii laa yakuunu minhaa ounan ahaanaynin fii kulli xarfin xaraf kastaa siwaahu kaas wax ka soo haray waqad sanafa fi dalika alxaafid abu axmed bnu haaruun albardiji wagayruhu wa yuujadu dalika kaagaas waxaa laga helaa kahiiran si badan fi kitaabi aljarxi waltacdiil liannahu mawsuuco wa libni abi xaatim wagayrihi wa fi kitaabi alikmaal liabi nasr bni maakula kahiiran labada kitaabba waa laba ibnu maakula kiisana mu'talif iyo mukhtalif iyo waaye asmaadana waa ku dadaalaa wuu qoraa kitaabkan kaleo isagana aljarxu watacdiil ibni abi xaatim isagana kitaab kuma qeydna waa ruwaadoo dhan waqad dakara shaykhu abu camr ibnu salaax daa'ifatan ayuu sheegay min alasmaa'i almufrada minhum waxaa ka mid a ah asmaadaas ajmad biljiim ibnu cujayaan calaa wasni culayaan waaye qaala bnu salaax wara'aytuhu bikhadi bni lfuraat mukhafafan isagoo ah cujayaan cujyaan calaa wasni sufyaan isagoo ah cujyaan dakarahu bnu yunus ayaa fi saxaabati ku sheegay ayb ajmad marka waa magac keli ah awsat bnu camrin albajaliy taabiciyun awsadkaas isagana waa keligiis taduumu bnu subxin alkalaaciy can tubayc alxumyariy ibni imra'ati kacbi alaxbaar taduumkaasna waa keli xubayb jubayb jubayb biljiim ibn alxaarith saxaabiyun jiilaanu bnu abi farwata abuljald alakhbaariyu taabiciyun isagana dujayn bnu thaabit abulgusn yuqaalu inahu juxa weeyaanna waa la yiri <laughs> ayb dujayn marka waa magac keli ayb addujaynna saasna waa waa la dhahaa qaala bnu salaax walasaxu anahu gayruhu sida saaxibnimada badan waxay tahay maaha juxa ayb ayb meeshan marka wuxuu leeyahay axmed shaakir wamaa saxaxahu bnu salaax biana juxa gayru dujayn bni haabit khaalafahu fi dalika ashiraaziyu fi lalqaab faqaala juxa huwa dujayn bnu haabit warawaa dalika can yaxya bni maciin ayuu ka wariyey wama khtaarahu bnu salaax min almugaayarati oo inay kala duwan yihiin ahna tabica fiihi ibna xibbaan ayuu ku raacay ibnu salaax wbna cadiyin iyo ibn cadiy aljurjani qaalahu lciraaqiyu ayb ziru bnu xubaysh ayb ziru bnu xubaysh waa ninkan xadiidka safwaan ibni casaal ee sunanka ku sugan werinayo oo fi tawqiiti lmasxi fi tawqiiti fi lmasxi cala lkhufeynka ku saabsan ayb sucayr bnu lkhimsh sucayr bnu lkhims sandar alkhasiyu mawla zimbaac aljudaamiy lahu suxbatun shakl bnu xumayd saxaabiyun shamguun bishiini walgayni lmucjamatayn bni zayd abu rayxaana saxaabiyun wa minhum man yaquulu bilcayn oo shamcuun dhahayo sudayu bnu cajlaan abu umaama saxaabiyun isagana sunaabix ibnu lacsar magacaas durayb ibnu nuqayr abu saliil alqaysiy albasriy yarwi can mucaadata cazwaan bilcayn almuhmala ibni zayd alraqaashi axad zuhaad taabiciyun kaladatu bnu xambal saxaabiyun lubay bnu laba saxaabiyun limaazatu bnu zabbaar mustamiru bnu rayaan ra'aa anasan ayuu arkay nubayshatu lkhayr saxaabiyu nawfun ilbikaaliy taabiciyu waa ninka bukhaariga kitaabulcilmi iyo qisadii dheereydee muuse iyo khadir ku saabsanayd isaga ibnu cabaas ibnu cabaasa waxaa loo sheegay ina nawfan ilbikaali wuxuu leeyahay yaquulu ina saaxib alkhadir muusa muusa bani israa'iil ma ahayn ee muusa bnu miishaa ayuu ahaa markaa ibnu cabaas waa ka yidhi kadaba caduwullah markaas qisadii keenay waabisatu bnu macbad saxaabiyun hubayb bnu muqfil hamdaan oo magaca ayb hamdaan oo magaca hamdaan hadday nisba tahay waa badan tahay iyada lan hamdaan waxaa weeyaan eh, qabiilo dhan qabaa'il alyaman hamadanna waa beled faris ku yaalo laakiin hamdaan oo qof ay magac u tahay ninkan laguma labeeyo beriidu cumara bni alkhadaab cumar ninkii waraaqihiisa qaadi jiray boostaalaha u ahaa ayb biddaali lmuhmala wa qiila bilmucjamatina waa la yidhi hamadaan in magac looga dhigay wa qaala bnu ljawsiy fii bacdi musanafaatihi talqiixu fuhuumi ahli lahar waaye wuxuu ku yidhi mas'alatun hal tacrifuuna ma garanaysaan rajulan nin min almuxadisiina ka mid ah laa yuujadu aan la helaynin midlu asmaa'i aabaa'ihi aabbayaalkiis magacyaalkoodoo kale aan la helaynin faljawaabu jawaabta inahu musadad ibnu musarhad ibni musarbal ibni muqarbal ibni mutarbal ibni arandal ibni carandal ibni maasak alasdiy ayuu yiri asmaadaa inta waan badanoo dhan war saxa looma haayo laakiin musadad ibni musarhad ibni musarbal ibni mustawrid saasuu ibnu xajar sheegaa ibnu mustawrad halkan ma noogu taalaqaala bnu qaala bnu salaax ayb marka ninkaa magaciisa isna keli buu ku yahay musadad ibnu musarhad magac kale male bukhaarina muxuu yihi musadadun kasmihi musadadun kasmihi sida magaciisoo kale waayo nin toosan waay ayb qaala bnu salaax wa ama alkuna almufradatu fa minhaa kunyooyinka aan samida lahayn abulcubeydeyn wasmuhu mucaawiyatu bnu sabra min asxaabi ibni mascuud abulcusharaa addaarimi taqadama ayb abulmudillah min shuyuukhi alacmash wagayrihi ayuu ka mid yahay laa yucrafu smuhu magaciisa lama yaqaan wazacma abu nucaym alasbahaaniyu ana smahu cubaydllahi bnu cabdillaahi almadani abu muraayata alcijliy qataada wax ka wariyey cabdullaahi bnu camrin ayaa layihaha magaciisa taabiciyun abu mucayd xafs bnu khaylaan addimashqiy can makxuul qultu waqad rawaa canhu naxwun min casharatin ayaa ka warisay ayb wa maca hada qaala ibnu xasmin sidaa ay tahay ibnu xasmi waxau yihi huwa majhuulun waa min tacanutihi toban ayaa ka warisay huwa majhuulun buu yiri liannahu lam yaalic ma uunan feerinin calaa macrifatihi ogaalkiisa ma uunan daalicin waman rawaa canhu iyo dadka ka wariyey isaga ma uunan arkin faxakama calayhi biljahaalati buu ku xukumay qabla alcilmi bihi intuunan ogaaninba ma fateshin ma ogaanin qabla alcilmi bihi buu jahaala ku xukumay xukunkana alxukmu bishayi farcun can tasawurihi waa inuu cilmi ka horeeyo ayb kamaa jahila tirmidiya soo tirmidiba u aqoon waaye saaxib aljaamic faqaala waman moxamed bnu ciisa bni sawra ku abuu ciisa tirmidiba wuxuu leeyay man moxamed bnu ciisa tirmidina waa la yaqaanaa waa ninkan sunanka iskale ayb mararka qaar marka dadka culimmada wax unbaa si ka noqonaya markaas qofku mas'alo uu la yaabo ku arkaan uu isleeyahay war qof yarba kama suurtoodo waxaan marka bani aadamku ma dhamma calaa kullin ibnu xasmin laftirkiisa waxaa aada ugu talax tegay abubakr ibnulcarabi dahabi marka siyarka aad buu marka intuu wararkiisii keenay abubakr ibnulcarabi ou aada u tacqiibiyey markaas wuxuu leeyahay adiga cilmigiisa ma gaaraya uu leeyahy ibnu xasmi aad buu uga celiyey wa min alkuna almufradati waxaa ka mid a abusanaabil lubayd muxuu idin dhigeen abusanaabil yah cubayd hahay cubaydu rabbihi ibnu backak rajulu min bani cabdiddaar saxaabiyun ismuhu ismu abihi wa kunyatuhu min alafraad kulli saas ah. ayb abusanaabil ibni backak waa ninkii naagta imra'ati sacd bni khawla markay t eh, ninkeedii u ka dhintay afartan beri meelahaas kabacdi waatay iyadu iyadoo isqu wuxuu arkay kaanaha inay guur iyo wax rabto waa ki yidhi marka maya xataa yabluqa alkitaabu ajalahu oo iyadana maya tiri nebiga laysula tegay marka nebigu uu yihi kadaba abusanaabil abusanaabil waa gafay naagtu hadday dhasho bis ciddadeeda waa dhammaanay subaycat alaslamiyay ahayd naagtana qaala bnu salaax wa alafraadu min alalqaab naanaysyada fardiga ah mufradada ah familu safiinata asaxaabiy weeyaan ismuhu mehraan wa qiila gayra dalika ninka khilaafada soddon sano werinaya inay khilaafa calaa minhaaji nubuwa inay jirayso soddon sano ayb kadib mulki caduud imaanaya waxyaabahaas yani mulki uu imaanayo kadib xadiidkaas khilaafada sheegayo xadiidkaas ninka warinayo safiinana waxaa loogu bixiyaa la yidhi alaab badan iyagoo safar ku jira nebiga asxaabtiisa ayuu alaab badan u qaaday markaasaa safiina loo bixiyey mandal bnu caliyin alcanasiy ismuhu camrun mandal waa laqab saxnuun bnu saciid saaxibu lmudawana ismuhu cabdusalaam muayan muayan isagana ninkan muayan naanays waay maxamed bnu cabdillaahi alxadrami alxaafid weyaan ayb axadu shuyuukh ibni manda waxaa la yihi laqabkaas waxaa u bixiyey abuu nucaym isagoo ilmo yaryar la ciyaarayo wuxuu arkay eh, dhabarka ku leh dhoobo markaasu wuxuu yidhi yaa mudayan amaa taxduru majlis asamaac mudayantii baa marka ku dhegtay mushkudaanatu aljucfiyu ayb mushkudaana isagana sheekhiisa u bixiyey majliskuu imaa jiray isagoo aada barafuun iyo diib uu ka muuqdo mushkudaanadana waxaa la yidhaha u tiib weelka barafuunka lagu shubo ayb ka barafuunkia ka batay markaasuu leeya weelkii barafuunkiibuu naanays uga dhigay mushkudaana ayb kelima farisiya marka wicaaulmiski waay ayb cabdullaahi bnu cumar ibni aban alumawi ayaa la yihi aljucfi fii jamaacati aakhariina maca jamaacati aakhariina sanadkuruhum fii nawci alalqaabi in shaa allahu tacaala aan ku sheegi doonno yiri ayb annawcu lmuwafii khamsiina nooca dhammaystiraayo kontonka macrifatu lasmaai walkunaa asmaadii kunyooyinkoo la garto waa baab muhiim a marka baabkan waqad sanafa fii dalika jamacat min alxufaad ayaa wax ka alifeen minhum caliy bnu lmadini wamuslimu wannasaa'iyu wdduulaabiyu wabnu mandah walxaakim waabuu axmed maaha abu cabdillaahi bn lbayic ma aha wa kitaabuhu fii dalika mufiidun jidda kathiiru nafci kitaabka abu axmed abu axmed alxaakim kitaabkiisa alkunaa ayaa la yihaha qeyb yaraa laga daabacay ayb wa dariiqatuhum dariiqadoodana an yadkuruu lkunyata kunyada inay sheegaan wa wayunabihuu ay baraarujiyaan cala smi saaxibihaa ninka iska leh kunyadaas wa minhum man laa yucrafu smuhu kuwa aan magacooda la aqoonin baa jiraan wa minhum man yukhtalafu fiihi kuwa laysku ysku khilaafayo magacooda waqad qasamahum shaykhu abuu camr bnu salaax ilaa aqsaamin ciddah buu u qeybiyey xaduhaa kan hore man laysa lahu smun siwa alkunya waa ninaan magacba qabin kunyadu un magac u tahay ka abi bakr bni cabdiraxmaan bni alxaaris bni hishaam almakhzuumiy almadaniy axad alfuqahaa'i sabca wa yuknaa biabi cabdiraxmaanna waa lagu kunyeeyaa marka abuu baa magacna u ah waana kunyo wahaakada abuu bakr bni muxamed bni camr bni xasmin almadaniy wayuknaa biabi muxamed ayضa wa qaala alkhaiibu albaqdaadiyu walaa nadiira lahumaa fii dalika wax iyaga lamida maleh taas abuu bakarna leeraa magacna uu u yahay kunyo kalena leh waqad qiila laa kunyata libni xasmin haada ibni xasmigan hadda kaan sheegnay kunyo kale maba qababa abuu bakar unbaa u ah wa miman laysa lahu smun siwaa kunyatihi dadka aan magaca lahayn kunyada maahee abuu bilaal alashcariyu baa ka mida ayb ninka shariik ka wariyey wa can shariikin wagayrihi wakadalika kaana yaquulu ismii kunyatii magacayga kunyadeyda waayuu dhihi jiray wa abuu xasiin ibnu yaxya bni sulaymaan alraazi shaykhu abi xaatim wagayrihi alqismu athaani man laa yucrafu bigayri kunyatihi waa qof aan loo aqoonin kunyadiisa waxaan ahayn walam yuuqaf cala smihi magac waa qabaa laakiin lama dul istaagin minhum abu unaas ayaa ka mida binuuni asaxaabiy abuu muwayhiba saxaabiyu abu shaybata alkhudri aladii qutila fi xisaari alqusطanطiniya wa dufina hunaaka raximah اllah abulabyad ayaa ka mida can anas ka warinaya araawi can anas abu bakr bnu naafic shaykhu malik abunajiib binnuuni maftuuxatan wa minhum man yaquulu bitaa'i abutujiib bitaa'i lmuhanaati min fawqi madmuumatan wa huwa mowla cabdillahi bni camrin abu xarbi bnu abilaswad abu xariis almowqifiy shaykhu bni wahbin wlmowqif maxallatun bimisra athaalisu nooca saddexaad man lahu kunyataani laba kunyo qof leh ixdaahuma allaqabun ay tahay mid ay naanaystahay mihaaluhu caliy bnu abi aalib kunyatuhu abulxasan wey wa abu turaabna waa la yidhaha laqaban laqab ahaan nebigaa u bixiyey abuzinaad cabdullaahi bnu dakwaan yuknaa biabi cabdiraxmaan wa abuzinaad laqabu waa laqab xataa qiila inahu kaana yaqdabu min dalika waa ka xanaaqi jiraa layidhi ayb marka hadday tamyiiz iska tahay dhib maleh aburijaal maxamed bnu cabdiraxmaan yuknaa biabi cabdiraxmaan wa aburijaal laqabun lahu liannahu kaana lahu casharatu wlaadin rijaalin toban wiil ayuu lahaa marka aburijaalay ugu kunyeeyeen abuu tumayla yaxya bnu waadix kunyatuhu abuu muxamed abulaadaan alxaafid cumar bnu ibraahim yuknaa biabi bakrin marka kunyana waa qabaa naanaysna waa leeyahay naanaystuna waa kunyaduna waa naanays waluqiba biabiladaan biabilaadaan likibari udunayhi dhegihiisa waaweynaa weynaa abushaykh alasbahaniy alxaafid waa ninka iskale akhlaaqu nabiyi iyo kitaabu alcadama iyo kitaabu sunnana waa leeyahay caqiida uga hadla huwa cabdullaahi wa kunyatuhu abu muxamed wa abushayk laqabun abu xaasim alcabduwiy alxaafid cumar bnu axmed kunyatuhu abu xafs wa abu xaazim laqabun qaalahu alfalakiyu fi lalqaab alraabicu man lahu kunyataani laba kunyo qofle kabni jurayj kaana yuknaa biabi khaalid wa biabilwaliid wa kaana cabdullaahi alcumariyu yuknaa biabilqaasim fatarakahaa waktanaa biabi cabdiraxmaan ayuu isagu kunyey qultu wa kaana suhayliyu yuknaa biabilqaasim wa biabi cabdiraxmaan isagana suhayli ayb suhayligan waa dambeeyey ninkan kutubta iskale waa rawdulunufka iyo iyo amaali amaali buu leeyahay luqa ah naxwo iyo waxaas isaga badan badanaana ibnu xajarka waa soo qaadqaataa qaala bnu salaax wa kaana lishaykhina mansuur abi abilmacaali annaysaabuuriy xafiidi alfaraawiy halaathu kunan ayuu lahaa abu bakrin wa abulfatxi wa abulqaasim wallahu aclam alkhaamisu man lahu smun macruuf qof magac macruufa leh la yaqaan walaakin ikhtulifa fii kunyatihi baa laysku khilaafay faijtamaca lahu kunyataani iyo waakthar baa u kulmeen mihaaluhu zayd bnu xaaritha mowla rasuuli illahi sal ly salam waqad ikhtulifa fii kunyatihi faqiila abu khaarijata waqiila abu zayd waqiila abu cabdillaahi waqiila abu muxamed wahada kahiiru yatuulu istiqsaa'u raaciis waa dheeraana alqismu saadisu man curifat kunyatuhu wakhtulifa fi smihi ka abi hurayrata radia allaahu canhu ikhtulifa fi ismihi wasmi abiihi calaa asyada min cishriina qowlan ka badan labaatan ikhtaara bnu isxaaq anahu cabduraxmaan bnu sakrin wasaxaxa dalika abu axmed alxaakim wahada kathiiru fi asaxaabati faman bacdahum iyo dadkii ka dambeeyey abu bakr bnu cayaash waa shucba waa ninkii qaariga ahaa shucbahan kale maaha abu bnu cayaash waa qaariga waaye waa ninka ka warinaya caasim qiraa'ada caasim ibn abi najuud ayuu ka werina bukhaari waa waa ka wariya saxiix ikhtulifa fi ismihi calaa axada cashara qowla wasaxaxa abu zurcata wabnu cabdilbar ana smahu shucbatu wayuqaalu ina smahu kunyatuhu magaciisa waa kunyadiisana waa leeyay warajaxahu bnu salaax qaala waxau yihi liannahu ruwiya canhu anahu kaana yaquulu dalika isagaasaa dhihi jiray kunyadeydaa magac ii ah asaabicu man ikhtulifa fi ismihi wa fii kunyatihi magaciisa iyo kunyada labada waa laysku khilaafay wa huwa qaliilun ka safiinata qiila ismuhu mehraan wa qiila cumayr wa qiila saalix wa kunyatuhu qiila abu cabdiraxmaan wa qiila abulbakhtariy athaaminu man ishtahara bismihi magaciisa kuwa ku caan baxay wa kunyatihi iyo kunyadaba kal aimati alarbaca abu cabdillaahi maalikun washaaficiy waaxmed bnu xambal kulli abu cabdillahi baa la dhaha wa abu xaniifata annucmaan bnu haabit wahada kaiirun waa badan yahay kan magaca iyo laqabka kuwa ku caanbaxay ataasicu man ishtahara bikunyatihi duuna smih nin ku caanbaxay magacii kunyadiisa magaca laka aan ku caanbaxay wa kaana smuhu magaciisana mucayanan macruufan lana yaqaan magaciisa ka abi idriisa alkhawlaaniy kunyadaasaa loo yaqaan magaciisana caa'idullaahi bnu cabdillaahi abuu muslim alkhawlaaniy cabdullaahi bnu huwab magaci aada looma yaqaan laakiin abuu muslim haddii la yaraha alkhawlaani waa la garana abuu isxaaq asabiiciyu camru bnu cabdillaahi abuduxaa muslim bnu subayx isagana abuduxaagaas oo aada caan ugu yahay abulashcad asancaaniyu sharaaxiil bnu aadah abuu xaasim kunyadu ku caanbaxa salamat bnu diinaar laba abu xaasimaa jiraan oo kutubta ku imaado xadiidka abuu xaasimka ka warinayo sahlu bnu sacd asaacidi waa salamatu bnu dinaar abuu xaasimka abuu hureyre ka warinayana salmaana leeraa magaciisa wa haada kahiirun jiddaa aad bay u badan yihiin buu yidhi kan noocyadan markaas maadaan o dhan waa iska naqli uun waa iska dulmar waa iska dulmarayna un hadda wax ka istaagid badan raba ma aha hada aakhiruhu biاllahi towfiiq salى اllah wslm clى nabiyina mxamed